gartaa kelimaddaas inay nasbisan tahay maahan shantii inay wada gelayaan mid ka mida walinasbi kordhigay u sugnaadeen khamsu calaamaatin calaamado shan ah alfadxatu ka bedelo alfadxatu fadxa oo kelimad kastoo la nasbinaa asal waxaabaa fadxa in lagu nasbiyo wahiya fadxadu alaslu ayadaa asal ah kelimad kastoo la nasbina ism iyo ficilba waxaa asala in fadxa lagu nasbiyo walalifu alifaa u sugnaatay walkasratu kasraa u sugnaatay walyaa-u ya-aa u sugnaatay waxadfu nuuniyaa u sugnaaday wahiya arbacadaas alif wاlkasra wاlyaa waxadfu nuun waa afar wahiya arbacadaasu naa'ibatun waa mid ka naa'iba can اfatxati fatxada afartaas waxay naa'ib ka noqdaan fatxada faama alfatxatu fatxadii marka shantaas calaamo calaamadba meelay degtaa kelimaadka la ecraabo calaamadba meelay degtaa faama alfadxatu fadxadii fatakunu hiya fadxadii calaamatan calaamay ahaataa linasbi kordhigay calaama u ahaataa fii alaaati mawaadica meelo saddexa ayna calaamad ugu ahaataa ka bedelo filismi isimkii dhexdiisay calaamad ugu ahaataa isimkii almufradi oo la kali yeelay munsarifan mid tanwiin aqbalaa kaana ahaaye isimka mufradkaa ow kayra munsarifin ama midaan tanwiin aqbale ha ahaado isim mufrada ha kala qaadi mudakar iyo mu'anaf munsarif iyo maa laa yansarif haddii xaalatu nasbo uu joogo fatxaa lagu nasbiya icraabku kuu ka muuqaa iyo kii lagu qadaraayo intuba isku mid icraabku midkuu ka muuqanayo kii lagu qadarayo waa isku mid dhammaan isim mufrad ah ha kala qaadin mudaker mu'anaf munsarif maa laa yansarif kii raabkiisu daahirka yahay ku muqadarka yahay ism mfrada marba haddii la nasbina calaamada lagu nasbiya waa fat haddii aakirku صaxiix yahay fadxadaa laga muujina yaa muanaf muqadaro adaysan laxays haddii uu muxtal yahayna waa lagu qadaraa qaar oo alifku kay u dambaydoo kale ayaa lagu qadaraa qaaraa lagu qadaraa qaar waa laga muujiya markaa kay alif u dambaydo muctalka alif hadday u dambaydo waa lagu qadara laakiin ya-i hadday u dambaydo waa laga muujina Ah, wow hadday u damid waa laga muujina ah. fadxada iyadoo iska fududa marka meesha koobaad oo ay calaamad ugu ahaato fadxadu nasbada waa isimka mufradka munsarifan kaana ahaye isimkaas mufradka munsarif ha noqdo aw kayra munsarifin ama midaan munsarif ha noqdo munsarifka waa isimka tanwiinta aqbala kasrana lagu jeri karo miaal naxwo wataqu llaaha ilaahay ka alwaaw bxasabi maa qablaha itaqu llaha ficlu mri waa ficlu amr jamaca lamra itaqu llaha itaquu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuunide mabniyun calaa xadfi nuuni wa waawljamacati faacil wey mabniyun cala sukuni fi maxali rafc itaqu llah allaha mansuubun cala tacdiim yaa la iska leeyay mafcuul bihi ah xoogaa carabka laga ilaalina ta'aduban maca allah ilaahay baa laga edab qaadana markaasaa waxa la dhahay mansuubun calى التacdiimi wa calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhir marka allah waa ism mfrada waana munsarif ayadoo la nisbiyey ism mfrada oo uu mafcuul bihi noqdayo fatxa lagu nasbiyey waa kanaa ilaah wuxuu yidhi subxaana wawahabnaa waxaan siinay lahu ibraahim isxaaqa isxaaq wiil magaciisa la ydhahaan siinay wa yacquuba wiil nebi waxa weeye magaciisa yacquub la yidhahna waa siina labadoodii laba nabina alla waa uga dhigay weliba oo isxaaqna nabiga alla ka dhigay yacquubna ilaahay nabiyuu ka dhigay wawahabnaa alwaawu xarfu cafin wahabnaa ficlu wa faacilun darabna ay la mid tahay wahabnaa waxay la mid tahay darabna wahabnaa ficlu wa faacilun lahdaas allaamu xarfu jarin walhaw damiiru mutaصilu mabniin calaa dami fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biwahaba isxaaqa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wayacquub alwaaw xarfu cafi yacquuba macduufan calaa isxaaqa wlmacduufu cala lmansuubi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri marka maxalushaahidku waxa weya isxaaqa waa ism mufrada oo maa laa yansarifa waa la nasbiyo mafcuul biyu noqday calaamadda lagu garan inu nasbiseen fatxa noqdo yacquubana waa la mid asna waa ism mfrado maa laa yansarifa labadooda maxaa ku jira alcalamiyatu maca alxujma ah, cilada u diidaysa sarfiga labadooda waa isku mid walba laba ciladooda ku jirta alcalamiyatu maca alxujma munsarifkiina allah lagugu miaali waadkur sheeg nabiga suubana ummadaada u sheeg id waqti waacadna aan u ballan qaadnay muusaa nabiyullaahi muuse arbaciina ah, afartan markaan u ballan qaadnay wid waacadna musa arbaciina leyla soo ma ahayn suuraة baqara ah, afartan habeen iri waid waacadna alwaaw bxasabi maa qablahaa id darfu lima madaa min الzamaani mabniyun calى sukuni fi maxali naصbi waacadna ficl wafaacil waacadna maxay la mid tahay darabnaa wahabnaa waa isku mid muusa mafcuul bihi awal laba mafcuulay qaadane mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى اlأlifi manaca min ظuhuurihaa atacadur arbaciinana waa mafcuul haanigi ya-daasaa lagu nasbi ilaa waa mulxaqii jamcu karsaalin leylatana waa tamyiis marka maxalushaahidku waxay tahay muxuu keenay muusa wuxuu u keenay mufradka fatxa lagu nasbiya marka lagu yidhi hadduu صaxiixulaaqib yahay waa laga muujaa sida allaha sida isxaaqa sida yacquuba haduu yahay muctal aakir bilna waa lagu qadara sida muuse oo kale marka mufradka fadxa lagu nasbina haddii lagu yidhi maxaa soo wada gala kii fadxadu ka muuqayday iyo kii lagu qadarayay kii ay ka muuqayday maxaa misaal looga dhigay allaha isxaaqa yacquuba kii lagu qadaray maxaa misaal looga dhigay muusa waxaa isku mid a ah munsarif inuu yahay iyo maalaynsarif inuu yahay munsarifkii maxaa misaal looga dhigay allaha maxaa maalaynsarifkiina looga dhigay saddex isxaaqa yacquuba muusa ah. ah, muusa cilada ku jirta maxay oo maalaytarif ka dhigtay eh? kor u dhawaade alcalamiyatu maca alcujma sax jazaaka allahu khayr he labada kaloo la mido ka horeyda ah, labada kaloo la mido waaya meeshii koowaad oo fatxadu calaamad nasbada ugu noqoyda ismufrad u ahaa waa ka soo gudubnay wa fii jamci taksiiri jejebinta jamciisii calaamad ugu noqotaa jamca lahaa jamcu tagsiir jamcaasna xaalatu nasbo markuu joogo calaamad kale laguma nasbiyo fadxa lagu nasbiya munsarifan mid sarfoobaya kaana ha ahaado jamcu tagsiirkaasu aw kayra munsarifin ama midaan sarfoomin ha ahaado kala qaad male jamcu tagsiir ha noqdo mid munsarifa oo tanwiin aqbala oo kasre lagu jiro ama ha noqdo mid maa laa yansarifa oon tanwiin aqbalay waa isku mid ha noqdo mid craabka lagu qadara ama ha noqdo midu ka muuqana ha noqdo mudkr ha noqdo muana kala qaad male jamcu taksiir dhammaantiis calaamadda lagu garto inuu nasbisan yahi waa fatxo naxw wa waad arkaydaa aljibaala buurihii jabalun mfradu ahaa jibaal waa jamcu taksiir munsarif ah wa taraa alwaaw bixasabi qablahaa xarf cadaf weeye taraa ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib waljaasimu calaamatu rafci damatun muqadaraة calى akiri manaca min duhuurihaa atacaduf taraa وفاaعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت الجباaل مفعول به منصوب علامة نصب فرة ظاaهرة في aقر الجباaل waa جمع تكسير oo منصرف ah waana صحيح الآkر waa laga muujiye waa مفعول به وعدكم الله ilah wuxuu idin balن qaaday مقاaنiمa qنimooyin wacadakum la wacadda waa ficil maadigii kaabtaas waa mafcuulu bihi awal damiirkaas kuntaas waa mafcuulu bihi awal mintun waa calaamatu jamci dakuur allahu waa faacilkii wacadda maqaanina waa mafcuulu aanigii mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fii akiri waana malansarif maqaanina maxaa yeele waa mafaacile siiqatu muntaha jumuc ciladaas keligeed ha u diiday sarfiga marka hadda maqaanima muxuu u miaaliyey jamcu tagsiir maa laa ah oo calaamatu nasbihiisii fatxa noqday aljibaalana muxuu u miaaliyey jamcu tagsiir ah oo calaamatu nasbihiisii fatxa noqday waankixuu u guuriye alayaama hoylawayaalka skaabulada u guuriye si dadka iyo beledka ay nadiif u noqdo skaabulada ha loo guuriye waankixuu u guuriye alayaama wankixuu alwaawu bixasabi maa qablahaa ankixuu ficlu amrin jamca lamra ankixuu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni wa waaw ljamacati faacil mabniyun calaa sukuuni fi macali rafcin walalifu faariqatu bayna waaw lmufrad waaw ljamaaca alayaamaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasri fatxatu muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadud alyman waa jamcu ayimid waa jamcu tafsiir muxuu keenay jamcu tafsiirka lagu leeya fadxa lagu nasbina waa isku mid midka uu ka muuqana raabto sida aljibaala iyo maqanima iyo midka lagu qadara sida alayaama ah, labadii baa lagu miaaliyey soo maaha munsarif waa lagu miaaliyey malansarif waa la miaaliyey kii icraabka lagu qadaray waa la miaaliyey kuu ka muuqaanay waa la miaaliyey meeshii labaadna saasaan uga gudubnay oo fadxadu calaamad ugu noqon jirta nasbada meeshii saddexaad wa filficili ficilkii dhexdiisay calaamad fatxada ugu noqota nasbada ficilka almudaaric mudaaric ahaa idaa dakala markuu galo caleyh ficilka mudaarica naasibun caamil kordhiga walam yatasiluusan lana xariirsan biaakhiri shay-un wadaalika tusaale naxwo lan yanaala lah allah gaari maa luxuumuhaa xoolaha hadyiga hilibyaalkoodu walaa dimaauha dhiigyaalkeeduna gaari maa maxaa gaarayo ilahay agtiisa qiimo kale walaakin yanaaluhu taqwa alla waxaa gaarayo ilahay agtiisa qiimaha kale waa alla ka cabsiga all ka cabsiga lan yamaal اllaha lan xarفu nfyin وaنaصbi واstiqbaalin yamaala ficl mdaarc mansuub bilan وacalaamatu naصbi fatxaة daahiraة fii akhirih soo ma jeedid allaha mafcuul bihi mqadam haddii kale ka edebso waxaa tihi allaha mansuub calى الtacdiim iska edebso mansuubun laakiin ardada ibtidaa'iga taasoo dhan mafcuul bihi inin leeyahy sababtoo ah haddii uu yidhah mansuubun calى الtacdiimi meelaha gabal hadda wataqullah miya meelaha gabal waa inuu yidhaahdo wataqullah soo saas ma dhihin haddana fiiri mansuubun ah, calaa tacdiimi kuley maxayna markii koobaad ba hadduu kugu bilaabo mafcuulu bihi haddii waxaan rabaa markii koobaad uu mansuubun ah, calaa tacdiimi kugu bilaabo ma fahmaydi isim lagu nasbiyo tacdiim miyaa jira war maya waa mafcuulu bihigiiye edabaa loo leeyay sidaa marka hadduu ku soo baray oo uu ku soo yidhi waa mafcuulu bihi haddeen wuxuu ku leeyay mansuubun calaa tacdiim hale waa fahm inay idab tahay laakiin lafdigan agga raab ahaan waa raabta waa mafcuulbi soo lama fahmin allah marka mansuub alى tacdiim mansub calaamaة nas atun daahiraة fi akir luxuumu faacilu yanaalu marfuuc calaamaةu rafci damatu daahiraة fi marka waxay leedahay allaha mafcuul bihi muqadamo wey luxuumuna waa faacilkio muahara marfuuc alaamatu rafci damatu daahiratn fi akhiri luquumu mudaafaha mudaaf ilay mabniyun cala sukuni fi maxali jar walaa dimaa walwaaw xarfacatun laa naafiyatu dimaau macduufun cala luxuum walmacduufu cala marfuuci marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri dimaau mudaafaha mudaaf ilay mabniyun cala sukuni fi maxali jar maxalu shaahidka waa halkee lan yanaala wey ficilkaas mudaarica caamil nasbiyaa galay calaamatu nabihi waay noqotay a calaamatu nabihi waxay noqotay fatx calaamadii koowaad oo ka mid aheed calaamadaha nasbada waa ka soo gudubnay fatxay aheed waa calaamadii asalkaa saddex nooloday calaamad ugu noqon jirtay ism mufrada jamcu taksiir ficil mudaaric aladii lam yatasil biakhiri shay calaamadii labaadu galay waama alalifu aliftii fatakunu hiya aliftii calaamatan calaamay ahaataa linasbi nasbaday calaamad u ahaataa fil asmaai asmaadii dhexdeeday calaamad ugu ahaataa asmaadii asitati lixda ahaayeen hal meelay aliftu calaamad ugu noqotaa nasbada halka meel waa asmausite naxwu maa kaana muxamadun nebi moxamed ma ahaanin sala allahu calayhi wasalam abaa axadin qof aabiis ma ahaanin axadko min rijaalikum raggiina ka mida muxuu ahaaday walaakina rasuula allahi wa khaatama nabiyiin waa rasuulka ilaahayo waa kii rususha waa kii ambiyada ambiyada lagu soo katimay haddaad aragto mid ka dambeeya oo nabi sheegana waxaa tira ibliis aatay nabiga noo sheegay sala allahu alay slam soddon dajaal aa ah, imaa doontuu yidhi oo mid kasta nabinimo sheegana wala nebiye bacdi hal midna igama dambeeyo ayadoon hal mid iga dambeynaa soddon sheegee bal ka warrama dadka banu aadamka fasaadkiisa soddon ah, amidu baa intay soo istaagu le waa ikan anaa laydii jir marka kulligood waxaa tidhaa dajaajilade maa kaana muxamadun maa naafiyatun kaana ficl maadi naaqis tarfacu ism watanصib اkhabra mabniyu cala fatxi la maxala lahu min اlcraab muxamadu ismu kaana marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih abaa khabaru kaana mansuub waa kana maxalsheedki abaa khabaru kaana mansuub wacalaamatu naصb alf niyaabat can fatxa lأnnahu min alasmaaءi sita maa naaba fi xarfa man xaraka abaa mudaaf axadin mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih min rijaalikum min xarfu jarin rijaal ism majruur bmin calaamaةu jari kasraةu ظaahiraة fi akhir aljar wاlmajruur mutacaliqaani bصifati maxduufati wujuban taqdiiruhu kainin kainin waa axadka laga sifayna rijaali wlkaaf mudaaf ilay mabniun cala dami fi maxali jar wlmim calaamati jamci dukuur icraabtaas qof oqo wey doona ogaada idinku bal yaabkeeda waaya abaa maxalushaydku waa halkaas waxaa waya waa asmaa site oo xaalatu nasbo joogta maxaa loo nasbiyey waa khabaru kaana inay nasbisanta maxaa calaamad u ah alifta alifta wanaxfadu waa waa xifdinaynaa hay yihahdeen ikhwatu yuusuf akhaana walaalkeen walaalkeen waa xifdinaynaa hay yihahdeen wanaxfadu waa xifdinaynaa akhaana walaalkeen wanaxfadu alwaawu bxasab ma qablaha naxfadu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة shaakiri wafaacilu damiir musatin wujuban taqdiru naxnu أخاa مفعول bه منصوب cلاaمة نصبه الألف نياaبة عن الفتحة لأنه من الأسماء ستة mا نب فيه حرف من حركة أخاa مضاaفna مضاaف إليه مبني على السكون في محل الجر aanaadaas waa la نسبي مaa loo نسبiyey waa مفعول bه calaamada lagu galaa in نسبisay maay tahay ألف مaa ألف loogu نسبiyey waa asmاء ست ونقuل waxaan leenahay وتقuل halkaas ka فiican وتقuل waxaad leedahay أيهa ضالب Eh. amase wanaquul waxaan leenahay fi tamhiili libaqiyati asmaai sita waan dhihi karna wataqulu eh. hadduu kuu dhigo iskaaba sii fiican mm. wanaquulu anagu waxaan leenahay markaan kuu misaalayn na waa lagu wadi karaa iyada eh. wanaquulu war dhan uusan ba idiin dhigay ah. wataquulu wataquulu iyo wanaqulu hadda waa labadaas waa fiican yihiin laakiin dhigi maadu sax maa ah, qofkuusan dhigin qalin ha qaato waayah asmaau sitadiyaa la miaalina haddana kuwo kale ilaa abaa waa la soo miaali akaana waa la soo miaaliyey wa taquulu waxaa leedahay ra'aytu waan arkay xamaaki gabar yahay dumaashiga xamku waa ninka qaraabadiisa gabadhaana lagula khidaabaa gabadha zawjkeeda zawjkaas qaraabadiisa wey sida walaalkiis oo kale marka gabar yahay dumaashigaani whanaaka miyow shaygaadiiaan arkaynaa dheh ra'aytu ficlu wa faacilu xamaa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi allif niyaabat can fatxa lanna min asmaai sita ma naba fii xarfa min xaraka xamaa mudaafu alkaafu mudaaf ilay mabnin cala alkasri fii maxali jari wahanaa alwaaw xarfu cadfin hanaa macduufun calaa xamaa walmacduufu cala almansuubi mansuub wacalaamatu naصbi alalifu niyaabat can fatxa lianna min asmaai sita ma naba fii xarfa min xaraka hanaa mudaafu alkaafu mudaaf ilay mabnin cala alfatxi naga fatxi bad hanaaka iska dheh Mhm. yan warku kaa fool xumaane waxaad tidhahdaa hanaa mudaafuulkaafu mudaafilay mabniin cala alfatxi fii maxali jarin waayahay dadaa la socda doona lama socdaan an kaana daa maalin an kaana liajli an kaana weliid ibnu muqiira inuu ahaaday daraaddeed daa maalin maal midu saaxiiba uu kafara u gaaloobay wakadaba xaqi u beeni bal fiiri ilahay inuu nimcad ku siiyo ma waxay keena inaad gaalowdo shukrido inaad shukriday keene ah, khaalid ibn welid aabbihiis wey ay ka hadle ah, welid ibn mugiire an kaana liajli an kaana inuu ahaaday daraaddeed daa maalin maad u saaxiiba ah, wa baniina wiilal u saaxiib ah kafaradhe uu u gaaloobay saasuu u gaaloobay wakadaba biaayaatina aha aayaadkeenina saasuu u beeniyey kuma habboonayn an xarfu masderiyin wa nasbin antii ficilka mudaaric nasbi jirta wey maadi gashay masderkiiya meesha laga dhalaalina kaana ficlu maadi naaqis tarfacu ism watalsimu lkhabara mabniin cala alfatxi laa maxalalo min alcraab wasmu kaana damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacudu calaa waliid ibn muqiira daa maalin khabaru kaana mansuub wa calaamatu naصbihi الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأصفاء ستة ما ناب فيه حرف محرك ذا مضاف مالك مضاف إليه مجهول وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخر بعد شاهدك waxay tahay ذا مالك ذا ده سؤال نسبي محل نسبي وخبر كان inuu nasbisan yahay calaamada lagu garana maxay tahay alifta maxaa alif loogu nasbiyey waa asmaa sita waama alkasratu calaamadii saddexaad oo calaamadaha nasbada ka mid aheed calaamadii waxaan gelaynaa oo saddexaad wey calaamadii saddexaad wa ama alkasratu kasradii fatakunu hiya kasradii calaamatan calaamay ahaataa linasbi nasbaday calaamad u ahaataa fii jamci lmu'anasi kii la dhedegay jamciisay calaamad ugu ahaataa jamcii asalim nabadgalay jamcan inuu nabad galay shardi maahane waxaa la idhaha maa jumica bialifin wata-in masiidatayn waa mid kastooo lagu jamciyo alif iyo ta ziyaadaan hindun waxaad ku dartaa alif iyo ta adoon wax kale ka bedelin hindaatun mu'minatun ku dar alif iyo ta mu'minaatun dalxatu ninka la yidhaahdo alif iyo ta ku dar dalxatun xamzatu ku dar xamzaatu jamcan waxaa la idhaha maa jamaca bialifin wa ta'in masiidatayn ee saalimnimada waa iska waxa wayaan calaamun bilqalaba maahane saalim shardi maaha waxaa dhacda in la jajabiyo mufrad hadda sajdatun fiili saj sj jiimtu waa reebanta waa sukunsanta soo maaha sajdatun jamci sajadaatun waa fadcina rakcatun rak hay rakacaatun ah, marka waa la jejabiyaa saalim waa noqon karaa mukasar waa noqon karaa mudakr waa noqon karaa hadda dalxatu iyo xamsatu soomaaankeeni xamaamun ir waa mudakr xamaamun waa xamaamaad xamaamaad jamca marka asaga maxaa ladhaha xadkiisa maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn ha waxaa isku mid ah marka inuu nabad galo iyo in la jejabiyo inuu mudakar yahay iyo inuu muanas yahay isku mid wey ha kala qaadi wamaa xumila uxiya marka wixii lagu xambaaray waa wixii muuqaalkiisa leh aana daabidkiisa laga helin maa ulxiqa mima kaana calaa suurati walaysa bijam waa wax suuradiisa le jamcna aan ahayn suuradiisii muuqaalkiisu leey meeshaas faa'iida muhiimuu ku dhigay kawaakibku lagamana tegi karo waa inaan dhammaan akrinaa aduguna waa inaad ka fiirsataa jamacaan oo maaragtay jamcunu saalima waa yaryaraynayna insha allahu y tartiibaan iskaga kabaysaynaaha shan mufrad hadduu ka yimaado qiyaasu jamcaasu qiyaasu ku yimi hantaas mufrad waxaan ahayn markuu ka yimaadana qiyaas maaha shantii mufradu kuu dhiga oo uu si fiican kuugu dhiga ood fahmi karto mufradka ugu horeeya ism mufradah oo ta u ku jirto ha kala qaadin inuu calam u yahay mudakar inuu yahay muanaf inuu calam u yahay inuu ismu jinsi yahay ism kasta oo mufrad ah oo ta u ku jirto jacmun saalim waa lagu keeni sawaaء akaana calama limu'anain ka faadima am limudakerin ka dalxa am isma jinsin ka tamratin am صifa ka nasaab nasaaba nasaaba waa ninka aad u yaqaanaa cilmu nasabka allaama uu la mid yahay nasaaba nasaaba waa ninka aad u yaqaana cilmiga ku saabsan nasabka nasaaba marka fiiri soo qabso isim mufrada oo calam ah oo mu'anas ah soo qabo faatimatu faatimaatun alif iyo ta ku dar waxaad soo soo qabsataa isim mudakara oo carab oo ta u ku jirto dalxatu dalxaatun ismu jinsi ta u ku jirto iska soo qabso tamratun tamaraad soo qabso mid sifa nasaabatun nasaabaad marka mufradka koobaad oo lagu keeni karo jamculmuanasi saalim amase maakimic bialif watayn masiidatayn muxuu noqday kan koobaad maa fiihi taautami wax alla wixii tautami laga helo aلثaani kan labaad waa calam muana ism muana calam u ah ama taw ha ku jirto ama yay ku jirto ama taw ha ku jirto ama yay ku jirto ism kastoo calam muana u ah ma jumi abdali wata masiid ku imaana taw ha ku jirto faadimatu faadima yaysan ku jirin zaynab zaynabaad zaynabu zaynabaad waay mufradkii labaadna waa carabulmuanafku waa ka gudbin mufradka saddexaad waa maxe sifatu lmudakari ladii laa yacqil mudakar sifadiis oo aan caqli lahayn mudakar aan caqli lahayn sifadiis waa lagu keenaa maa jumica bialifin wafail masiidatayn maxaa leedahay jibaal hadda jabalun buur ma caqligu leey jibaal waa jamcu mudakar soo maaha sifa sifee jibaal raasiyaad raasiyaad buuro qodfotoma raasiyaad iiri yowmun yowmun waa mudakar jamc ka dhig ayaam ayaam caqli milay maalmuhu ma laha khalaas sifadiisa marka ku keen wa ayaamin macduudaatin be macduudaatin macduudaatin kii labaadna hal kii saddexaadna halkaasaan waa gudubna oo sifatu mudakar aladi laa yacqil araabic mufradka afraad oo lagu keeni karo maa jumuca beerisan wataa majidatayni waa musqr mkr musqr mkr ayr musqr mkr غayr اcaaqili mudkr oo kayru caaqila haddii la taskiiriyo baabu taskiir maadnan soo qaadan kitaabkaana noogu imaan maa in sha allahu meelaasaynu lagu arki doonaa mhm. musqr ismka arabi carabiga carabiga waa ka fasaaxo badan yahay luqooyinka kaleo dhan waa luqa hodanka hadda libaax meeqa magacaad ku sheegi karta adugu soomaaliya meeqa libaax keliya mad haydaa carabiga lix boqol uu ku leeyahy magac lix boqol kawa luqada carabiga marka waa luqa aad u waasa hadda fiiri soomaaliga ma laga heli karaa waxaad rabtaa qof yar inaad tiraa qofka magaciisa maka ma laga fahmi karaa yaraanta ma laga fahmi karo waa inaad yare maxamed yare iyo cali yare ku darto yaraanaad gadaal uga dare taas waa qalad aad gadaal ugu dare waxa la rabaa lafdiga in carabiga waa saas rajulun fiili waxay rabaan ninku inuu yaryahay inay tusaan rujaylun ay leeyihin nin yarow nin saasa ma rujaylun nin yarow madhabka xanafiyadu waa ku yidhi masjid haddaad taskiirida yidhahdeen gaalaad ah. xanafiyadu saasay qabo ma dhigi kartid masjid yara meeshaana ku tukado waxaa u yaray ku leey beytka ale gaal murtad laakiin culammada madaahibta kale waa ku inkireen waxay yidhahdeen qofkan markuu leeyahay masjid yaran ku tukaday asagu ma ka hadlaayo beytka allah iliita ma kama hadlaayo ee dhismihiisa dhulka uu ku fadhiya dhul yaraha ka hadla asagu intaasu qofkaan ka hadla waxaa la mida ah musxaf musxaf ma ogola in la taskiiniyo musayxif haddaad tidha murtad haddaad tidhaahdo anaa musxaf kaa teer iisoo qabo ebr waa ebr taay gaal haddaa tesaan kugu dhiba kule xanafi adduunya marka kuwaas iska ilaali magaca alle iyo lamaba taskiiriyo iska ilaali kuwaas marka rajulun soo qaado ama falsun beesa gaduud lacagtii hore oo soomaaliya shirmaadkii gaduudna ayaa arki jirta idinkoo yar yarati ma soo gaar falsun fulaysun beesa gaduud yarayda marka carabiga waa iska fasaxo badan yahi kelmadiiya waxay lagu siyaadinaan kaasa macno weyn oo kaleeto lagu soo kordhina marka mudakar mudakar had haddii la taskiiliyo oo kayrucaaqila ah, waa shardi inuu kayrucaaqiliyo mudakr oo kayrucaaqil ah haddii la taskiiliyo ma jumic baalis wataa masiidatan lagu keenaa dirham fiiri dirham taskiili durayhimaad shilimaad yar wey durayhimaad kan shanaad aljinsu اlmu'anahu biاlif jinsi kasta oo lagu ta'niisiyo alif khalaas waa lagu keenaa ama isma ado sida buhma geedka magaciisa la yidhaha waa geed magaciisa nadaad buhma ama sahra meel banaan ama sifahaada xubla gabar uur leh xubla xublayaad leh xubla xublayaad leh saxraa saxraawaad leh waaya marka shantaasaa laga keenaa maa jumica bialifin wataain masiidatayni shantaas mufrad ayaa laga keenaa oo laga soo jamciya miaal jamcu muanasi saalim maa jumica bialifin wataa-in masiidatayni magacaasaa saxa iyadoo la nasbiye keen naxw khalaqa allahu alla waa abuuray asamaawaati inadyaalka khalaqa allahu khalaqa ficl maadi mabniin cala fatxi la maxal min alcraab allahu faacilu khalaqa marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri الsamaawaati mafcuul bihi mansuub وcalaamaةu naصbi kasraة daahiraة fi akiri niyaabaة can اfatx لأnnahu jamcu muanaثi saalix markaa samaawaaت waa la nasbiyey maxaa loo nasbiyey mafcuul bi calaamada lagu garaa in nasbisay maxay tahay kas maxaa kasro loogu nasbiyey jamcan saal waxaa la rabaa maaxumilihii wixii lagu xambaaray oo aan jamac ahayn laakiin muuqaalkii jamac leh wain kunna dumarkii hadday ahaadaan ulaati xamlin uurku waa u saaxiib ah wain kunna ulaati xamlin faanfiqu calayhina miya bil siiya waa hadaad furtay diilay kugu leedahay uur baaday leedahay wain kuna alwaawu bxasabi maa qablaha in xarfu shardi jaazimun yajzimu ficlayna walow ficlu shardi watani jawaab wajazaa mabniyun calaa sukuni laa maxal lah min alcraab kun kun ficlu maadi mabniyun calaa sukuni litisaani bidamiiri rafci mutaxarik fii maxali jasmin bin ficlu shardi wa nuunu niswa damiiru mutaصilu mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin smu kaana ulaati khabaru kaana mansuub maxushaaj baa kaasa ulaati khabaru kaana mansuub wa calaamatu naصbihi kasratu daahiratu fii akhirih niyaabatan can اlfatxa liannahu mulxaqu bijamci man saalix ulaati mudaaf xamlin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jarri kasratu daahiratu fii akhirih ulaati maxaa loo nasbiyey waa khabaru kaana calaamadda lagu garanay nasbisay maxay tahay waa kasrada maxaa kasra loogu nasbiyey waa mulxaq bijamci mudaf jamci man saalix وأmا الyaaء yأdii wey calaamadii araad calaamadii afraad oo calaamadaha naصbada وأmا الyaaء yadii faتakunu hiya yadi calaamaةan calaamay noqotaa liنaصbi naصbaday calaamad u noqotaa فيi mowdicayni laba meelood ay calaamad ugu noqotaa ka bedelo في mnaa mnay calaamad ugu noqotaa iyo wamaa kii xumila lagu xambaaray alayh mn mn iyo wii lagu xambaaray waa hal meel muan iyo wixii lagu xambaaran muan ahayn insha allah waa arki doonaa mulxaqaade anoo soo socotaahe muane iyo wixii lagu xambaaray marka la nasbina calaamadda lagu garta inuu ismisan yihin waa maxay y y y naxwo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo wajcalnaa naga dhig muslimayni laba hogaansan laka adiga ku hogaansan yaa ila socda markaa laqbaynayo laka halkaan ku tacalujiyey lama socon haye ya halkaan ku tacalujiyey laka jaar majruurkaas haye muslimaynayaan ku tacalujiyey arbaan ila socon markaan wax laqbaynayo ma ogta kuwa waa ila socdaani ma ogta waayo rabbanaa rabba munaada xudifa minhu xarfu nidaai asluhu yaa rabbanaa yaa xarfu nidaa rabba munaada مضاaف منصوب علامة نصب فتحة ظاaهرة في aخر rb مضاaفna مضاaف لي على سكون في محل jر واجعلنا alwaaw حرف caطف اجعل فعل أمr مبني على سكون waa فiعل الdعاء فiعل أمrka adaa laggu bara لakiن تأduبa مع الله waa in la yidhaahdaa فiعل الdعاء اجعل فعل دعاء مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت نا مفعول به أول مبني على سكون في مع نصب مسلمين مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعد النيابة عن فتحة لأنه مثنى ما نضى في حرف من حركة والنون حوض عن التنوين في الاسم المفرد لك وجر مجرور لامت وحرف جر كاف تنوين اسم كلا جري الجار والمجرور متعلقان بمسلمين كتعلج إذ أرسلنا إليهم اثنين إذ وقت واذكر شيخ نبي سبحانه إذ وقت أرسلنا أن أدرني إليهم إلى أصحاب القرية تولد سكيد دقنا inayni laba aan u dirnay waktigaan labada u dirnay bal ummadaada uga sheeke id arsalnaa ilayhim ilaa asxaabi اlqarya inayni laba markaan u dirnay id darfun lima madaa min azamaani mabniyun calaa sukuuni fi maxali nasbi arsalnaa ficlu wa faacilu ilayhim jaarun wa majruurun mutacaliqun biarsaal jaar majruurka ku xagutaba maasaajku waa kana inayni mafcuulu bihi arsala waa mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi alyaa almaftuuq maa qablaha almaksuur maa bacdaha niyaabatan can اlfatxa lnnahu musanaha isku dhihin lnnahu mulxaqu bilmusana islayni musana maaha musana maahan musana maahan waa in siday ku noqo weyday aan hadda ka hadalnaa in sha allah waase usoo laabaynaa horta noogu waaya marka hadda maxalushaahidku waxay tahay inayni inayni maxaa loo nasbiyey waa mafcuulu bigii arsala inuu nasbisay iyo calaamadaa lagu garanaa waa ya-da maxaa yaa loogu nasbiyey waa mulxaq bilmusana wad horta aan icraabtan ha naga dhammaatee musana warkiis maanta waa inaan fududayne insha allah culayskiisa waan yaryaraynaynaa kis aan inta ku sheegayna kis kale xaggaan ku sheegayna mulaq mulxaqaan gadaal ku sheegayna meesha uu ku dhigay kitaabka idin dhiga mulxaqa kor laga sheegma shuruudiiaan halkaan ku sheegayna insha allah shuruudiiaan halkaan ku sheegayna waaya rabbanaa yaa rabbanaa ay yidhahdeen ahlunaas rabbaga niyo amatana waadna dishay inatayn laba goor aadna dishay laba goor aadna dishay rabbanaa rabba munaada xudifa minhu xarfunidaai asluhu yaa rabbanaa ah. raba munaada mansuub raba munaada mansuub calaamat ama raba munaada mudaaf mansuub aad garatid munaadaha nuuxuu yahay waa kii shanaha munaade munaada mudaaf mansuub calaamatu nabi acatu daahiratu aakiri raba mudaafna mudaafilay manuin calaa sukuuni fii maxali jarin amatana amaata iyo na wey amaata amaata wey ficilka maadi amatanaa ficlu wa faacilun inatayni maxaad leedahay صifatun limasdarin maxduufin taqdiiruhu imaatatayni inatayni aha taafkaa idin dhiga jalaalaygi tafsiirkuba ka soo qaata jalaalaynu ka aaday uu ka soo rartay itnatayni waxaa leedaha waa صifatu limawصuufin maxduufin صifadu soo mawصuufka xraabka kuma raacdo mafcuulu muطlaq mansuub oo maxduufaha laga sifayna ama tanaawaadna dishay imaatatayni laba dilid wey labada dilidoo itnatayni laba marka waxaad tidhaahdaa itnatayni صifatu limasderin maxduufin taqdiru imaatatayni imaatatayni mafcuul muطlaq mansuub calaamatu nasbi alya almaftuux ma qablaha almaksuur maa bacdaha niyaabata can fatxa lannahu musanaf imaatatayni iyadu waa waa musanaf maaha mulxaq laakiin tanaa ah mulxaq itnatayni صifatun liimaatatayni de marka imaatatayni ka sifee mansuub wa calaamatu nasbi alyaa niyaabatan an اfatx lأnnahu mulxaq bimusan musan marka lagu leeyahay musane sideed shardi waa in laga helaa sideed shardi waa in laga helaa wa shardu musanى an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran ma rukiba muwaafiqan fi lafdi wاlmacnaa lahu mumaailun lam yuqni canhu gayruhu waa labadaas baydaa lagu jamciyey wa shardu musanى musane shardigiis an yakuuna mucraban waa inuu mcrabi maxaa baxay shardiga kooba inuu mucrayo waxaa baxay dhammaan waxa mabniya ismu ishaare haadaani musanahay ku dhih musana maaha waa muuqaal musanuu leeya wax alla waxa mabniya musana lama yidhi alladaani musana maaha ism usuul soo maaha waa mabni wax alla wax mabniyahoo dhan haddaad aragto ha dhihin musane ee waxaad tidhahdaa labu tusa suuraddiisa suurad musana alladaani haadaani humaa kulligood ha isku dhihin mn وشharط mnى an yakuna mfradan o waa waa mfradan waa in mfrad laga keenay maxaa la diidaa kelimad awel msano aheed msano lagama si dhigi karo ah. kelimad awel msano aheed zaydani ah. ah, nin loo bx nin kalena waxaa loo baxshay zaydani layskuma tasniye karo midda horaabaa de msanaheeda ma banaana in laisku tasniye mfrad inuu ka yimidaa shardiga وشharد mثن an yakuna mعrabا وmfrada mnakaran waa in la nakireeyey rajulaani ad leedahay waxaa dhici karta inaad tirado oo zaydani sooma banaana zaydani meeqaan soo wadna jaaءa zaydani soo maana dhihi jirin waxaa lagu leeyahay ma soo ogaanay al al al markay gasho ism haddii ismku awal uu ahaa macriفo xalaa dhihi jiray zaaido azaydaan asha ku jirtaa ma ahan zaaide waa mucarifa oo waxaa la yidhi zaydun oo macrifaaha markii la rabay in la tasniyeeyaa waxaa laga dhiga loo niyeystay nakiro zayd zuyuudka ka mid boqol zaydaa lagu sii dhex daayay markuu nakiro noqdoo laga gara waayey aa laba laga laga soo qabtay waa laysku daray zaydaan nakiro waaye soomaa laba zayd si macrifnimadii loo soo celiye casha la geliyey jaaa zaydaani azaydaan cashan waxbay macrifaynay macrifanimadii hore laga qaaday ay ashu soo celina wa shardu muhanaa an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran maa rukiba wayna wayna la iskorsiin tarkiibkii masjiga ahaayoo kale tarkiibkii masjiga ahay la diida baclabaka iyo baclabaka laysuma dari karo ah, laba baclabaka laysuma dar baclabakaani wax jira maana lagu leey ah, wa shardu muhanaa an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran maa rukiba afar shardiyaha muwaafiqan fi lafdi lafdiga labada mufradood isku dara waa inu iska waafaqsany zaydun zaydun isku dar zaydani muxamedun muxamedun isku dar muxamedani maxaa la diidaa waxaa l abawani abawani waa abun iyo umun oo la isku daro ma isku lafdiya waxaa la ihi cumaraan waa abubakar iyo cumar cumaraan ma masaxa ma musana maaha labada la isku tasniyeynaa waa inay isku lafdi yihiin cumar iyo abibakr isku lafdi ma shamsaan waa qoraxdii dayf qamaraan waa qoraxdii dayfi shamsun iyo qamarun ma isku lafdiya maya musane maaha meeshaad ku aragto shamsaan ha isku dhihin musane mulxaq weeye de musane waxaa shardi ah in labada lafdioo laysku tasriyeyna ay isku lafdi yihiin muwaafiqan fi lafdi walmacnaa macnahana waa ina isku waafaqo macnahana waa inay isku waafaqaan waa shardigii lixaad maxaa jira waxaa dhacda in isku laf isku macnoma caynun ishaan kugu taallo baasirada aho wax aragta caynuna la yidhaha dahabkan maxaa la yidhaha caynun isha biyuhu ka qulqulayana maxaa la yidhahdaa caynun jaajuuskana maxaa la yidhaha caynun inta laysku daro ishaadaan kugu taalla iyo jaajuus caynaani ma la dhihi karo intana maana laleey ha naba jaajuus naba ilbaasiraan ama dahab iyo ishaadan inta laysku daro caynaani waxaa la yidhaha musanama waxaas Ah, marka laakiin labadaada ildhoof hadii la isku daro caynaana waa muan maaa isuna hadda fiiri caynun oo jaajuuskiya iyo caynun oo baasira waa isku lafdi laakiin maxay isku khilaafsan yihiin macnaha muwaafiqan fi lafdi walmacna el low mumaailun lafdiga la tasniyaynaa mid lamiduhu waa inuu jiro saas daraaddeed waa xaaraan in la tasniyeeyo allah ah. ma jiro wax lamida iyo wax jabaami ah. lafdiga la tasniyaynaa lafdi lamida waa in la helaa hadduusan sidiisaba lafdiga lafdi lamidu jirin lama tasniye karo ah. marka allah isaga maba la tasniyeyo kuwa kaleeto oo makluuqana haddaad tasniye ku aragto iyadoo lafdigu lafdi lamida lahayn waxaa leeda waa mulxaqan musamama hmm. waay mumaail lahu lam yuqni canhu hayruhu shardigii sideedaad lafdigan markaa tasniyeyneedo shardi waxaa ah inaan lafdi kaloo kaa deeqay la arag sawaaun lama tasniyeeyo waa mamnuuc lama yidhaha sawaa aani maxaa dhacay siyaani siyun iyo iyo sawaa waa isu macno siyun waa milun macnaheedu marka dhihi le sawaaani laba isla mida ah, waxaa leedaha siyaani laba isku mida ah. siyunaa la tasniyeeya hadda fiiri bacdun lama tasniyeeyo bacdaani ma jirto carabi maa maxaa dhacay waxaa nooga filnaaday juz-aani aan iska leedahay ha laba qaybood juz-aani juz-un iyo bacdi waa isku macno marka inaan tasmiyeyno bacdi yaa naga deeqay juz-un sawaaun inaan tasmiyeyno yaa naga deeqay siyu afar sideeddii shardi waa haysataa wa shardu lmuhanaa an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran man rukiba muwaafiqan fi lafdi wاlmacnaa lahu mumaahilun lam yuqni canhu kayruh sideeddaas shardi wixii laga helaa muhanaa wax shardi ka mida laga waayeen waxaad leedahay waa mulxaq hadday muuqaalkan leeyihi laba abyaadun saddexda bayd waxaan rabaa labada baydna waa sidaan washard muana an yakuuna mucraban waa kaasa sadrigi washard muana an yakuuna mucraban wamufradan munakaran maa rukiba waa dhamaada baydkaas muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaailun lam yugni canhu kayruhu waa dhamaada waay muane iyo mulxaqisna mulxaqaadiina kitaabka noo dhiga insha allah si wuxuu udhig faahfaahsanoo kitaabka dambeeyaba adan uga barnay ilaa alfiya la taga waba kuusoo kordhi maaya markaad aragto mulxaqaadda siduu udhigayo insha allah markeedaan ugu tegaynaa dee alla idmo ah mhm. wa fii jamci اlmudakeri waxaan ka hadlaynay ya-du labada meelood ay calaamadda ugu tahay nasbada meeshii koowaad musane ay aheed iyo mulxaqiisa tan labaad wa fii jamci اlmudakeri mudakerka jamciisa ay calaamad ugu noqotaa jamc mdkr saalm jamcii asalimi nabad galay iyo wamaa xumila aleyh wii lagu ambaray shuruuddiisa asagaan awalaan tirino waxaan nidhi jamc mdkr saalm laba mid laga keenaa mufrad calama in laga keeno iyo صifa in laga keeno haddii mufrad calama laga keeno waa lix shardiya an yakuuna صifatan limudakerin an yakuuna calaman limudakerin caaqilin khaalin min taai taniisi wa min atarkiibi wa min alxraab bxarfayn haddii xagga صifada u ka yimaadna waa toddobo an takuuna صifatan limudakerin caaqilin khaaliyatin min taaitamiti walaysat min baabi afcali aclaa walaa min baabi aclaani acla walaa mimaa yastawi fiihi mudakaru wlmu'anau waaba la fahmay taas shuruudii waa la arkay waaye marka jab mudakaru saalim iyo wixii lagu xambaaray xalaatu nasbo markay joogaan maxaa lagu nasbiyaa y naxw nunji waa badbaadinaynaa hu ilaahay yidhi almu'miniina dadka mu'miniintaa nunji ficl mudaaric marfuuc litajarudi min الnaasib wاljaazim وcalaamaةu rafcihi damt mqadaraة calى اlyaai manac min duura ahiqal wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiruhu naxnu almu'miniina mafcuul bihi mansuub وcalaamaةu naصbi alyaa niyaabaة can اfatxa لأnnahu jamcu mudakri saalim manada في xasn man xark wanuun ciwadun can tamwina fi اsm اmfrad almuminiina waa la nasbiyey maxaa loo nasbiyey waa mafcuul bih calaamada lagu garaa inu nasbisay maxay tahay waa y maxaa yaa loogu nasbiyey waa jamcukirsaar wawaacadnaa waxaanu ballan qaadnu ilaah yidhi muuse nabi muuse alaaiina layla soddon habeen wawaacadna alwaawu bixasabi maa qablaha waacadnaa ficlu wa faacilun muusa mafcuul bihi awal mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadarat calى alif wanaca min duhur atacadud alaaثiina mafcuul bihi haani mansuub wa calaamatu nasbi alyaa نيaaبة عن الفتح لأنه ملحق بجمع المذkر الصالم ليلة waa تميiز منصوب cلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhر waay ثaلاثيiنa waa la نسبiyey مaxaa loo نسبiyey waa مفعuل bه ثاني لوعd calaamada lagu garay نسبisay maxay tahay maxaa yaa loogu نسبiyey waa ملحق جمع مذkر الصالم waa la gartay waa la gartay والله سبحaaنه وتaعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد